allahu tabaaraka wa imaamka raximahu llah raxmatan waasica ee halkan dabcadan horteenna taallo kitaabu sahwi ayuu ka bilaabay laakiin dabacaad kale waxaa jiraan halkan uusan kitaabu sahwi ku jirin oo muxuu ahaa abwaabti socotay untoos baabu tarki tashahudi uu ku xigo altakbiiru idaa qaama min alrakcatayn sidaas ayaana saxa oo fiican ilaa aan ka gaarno baabka koowaad wuxuu ka dhigay altakbiiru idaa qaama min alrakcatayn ilaa aan ka gaarno baabka labaatan iyo koowaad fiiriyo ilaa maa yafcalu man qaama min aintayni naasiya walam yatashahad ilaa halkaa laga gaaro ma khusayso wax sahwi ku saabsan abwaabtii hore qeybaa la qabsani oo raacaysa qeybna waxaa weeyaan waxay raacaysaa waxyaabaha ku saabsan hadalka lagu dhex hadla salaadda iyo wixii la midka ay raacaysaa sida awgeed marka sahwiga in meeshan kitaabu sahwi lagu qoro waxaa ka habboonayd sida nusakhda qaar ku taallo in baabka labaatan iyo koowaad ee kitaabkan hoos imaadi in halkaas kitaabu sahwi laga bilaabo saas ayaa ku habboonayd weeyaan sidaas ayayna muxuu ahaa axaadiista eh, amaba abwaabta iyo kitaabka ay isku waafaqayaan kitaabu sahwi ayuu halkan u kitaabiyo weeyaan atakbiiru baabu اtakbiiri takbiir ayuu baabkan u baab yahay allah akbar in la yidhaahdo idaa qaama qofka goorta u istaago ka istaago min arakcatayn laba raka markuu ka istaago inuu allah akbar yir ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiid kun boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa saxiixulisnaad waa weliba qaala imam nasacali raxmat lla akhbarana qutayb bn saciid ibnu jamiil ibn ariif albaqlani qaala xaddatana abu cawaana alwadax ibn cabdillahi yashkuri waa iqa can cabdiraxmaan bin asam waa saduuq qaala wuxuu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey anas bnu maalikin radia allahu tacala an arda can itakbiiri fi اsalaa allah akbarta salaadna meelaha lagu dhihi ayaa wax laga weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi yukabiru allah akbar ayuu dhihi idaa rakaca goortuu rukuuca wa idaa sajada goortuu sujuuda wa idaa rafaca ra'sahu min asujuudi xilliga sujuudda madaxiis uu ka soo qaado wa idaa qaama goortuu ka istaago min arakcatayn labada rakac uu ka istaago qaala xuaymun ninka xuaym la yidhah wuxuu yidhi xuaymna muxuu ahaa xuaym waxaa weeya waa nin oday ah oo ag fadhiisan jiray anas ibn maalik nin oday ah oo muxuu ahaa anas ibn maalik radia allahu ta arda ag joogi jiray weeyaan qaala xuaym xuaym wuxuu yidhi canman taxfad arrinkaas abcan inuu xuaym anas ag joogi jiray waxaa sheegay alimaam suyuuطi cali raxmat ullah ayaa sheegay weeyaan imaam suyuuطi ayaa sheegay canman taxfadu yaad ka xifdinaysaa haada hadalkan aad sheegtay yaad ka xifdisay anasow hadalka aad ka sheegtay oo quruxdu badan allah akbart in salaada muxuu ahaa qeybahaas eh, markii muxuu ahaa la rukuuca markii la sujuuda marka madax laga soo qaada sujuudda markii labada ragc laga istaaga allah akbar in la yihahdo xageed ka keentay su-aashaasuu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi can الnabiyi salى اllahu عalayhi waali waslm nabiga ayaan ka keenay oon ka soo wariyey wa abi bakrin wa cumara abu bakr iyo cumarna waan ka soo wariyey radia allahu tacala canhuma uma kadibna sakata wuu iska aamusay anas bin malik radi allah ta arda faqaala xuaymun xuaym wuxuu ku yidhi wa cumaanu cumaanna ka warran ma ka soo waris cumaanna asna muxuu alla akbar ma dhihi jiray qaala wuxuu yidhi wa cumaanu cumaanna waan ka soo wariyey radia allahu tacala an arda marka markii labada ragca loo istaaga allah akbar in la yidhahdo ayuu imaamku u baabaystay baabka weeyaan kitaabu sahwina haba yaraat wax ka galay lama arko xadiid kun boqol iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alي mat abarana camr bn cali fallaas qaala waa iqat xaafid qaala xadaثana yaxya bn saciid القطان وهي واثقة ثبت حجة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم واثقة ثبت حجة قال وحي حدثنا غيلان بن جرير الأزدي واثقة عن مطرف بن عبد الله الشخير واثقة عابد فاضل قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وارضاه أمير المؤمنين فكان وحوها علي بن أبي طالب آهي عن مطرف بن عبد الله الشخير قال وحي صلى علي علي أيات كذا بن أبي طالب رضي الله تعالى وارضاه فكان وحuu ahday سيد علي يuكبر الله أكبر mid yihahdo في كuلi khفضi hoos udeg kasta iyo وarafcin korukac kaste ahay wuxuu taam yeeli jiray atakbiira allaahu akbar ayuu dhihi jiray faqaala cimraan ibnu xuseyn wuxuu yidhi radia allahu taala arda saxaabiga jaliilka ahaa laqad dakarnii wuu xasuusiyey haada kan waa caliya salaata rasuulilah rsulka salaadiisa ayuu xasuusiyey sala allahu calayhi waali waslem cimraan ibnu xuseyn waa taqaanaano waa ninkii ahaa bawaasiirta qabay kadibna malaa'igta ay salaami jirtay iska gubay bawaasiirti malaa'igta ay salaamta ka goosatay kadibna isgubitaankii faraha kala baxay salaamta loo soo celiyey malaa'igtaa salaam ugu imaan jirtay oo gacan qaadi jirtay oo salaami jirtay wax sahlan maaha nin ummadda nebi maxamed sal alla alay slm waxyaabaha lagu arkay wax cajiib weyaan cajiib weyaan baabu rafci اlyadayni labada gacnood in kor loo qaaday fi اlqiyaami xilliga loo istaaga ilaa rakcatayn اlukhrayayn labada ragcood dambe xilliga loo ist loo istaaga in gacmaha kor loo qaado ayuu baabkan u baab yahay sidaa weeyaan hore waxaan usoo marnay oo axaadiistana in badan ay noo soo caddeeyeen in takbiirat اlixraam allahu akbar gacmaha kor loo qaado tan labaadna markii rukuucda la rukuucana in gacmaha kor loo qaado markii rukuucda laga soo kacana oo samica allahu liman xamidu leeyahay in gacmaha kor loo qaado saddex tii afraad marka waata waa xilliga labada ragca ee dhexda ah ataxiyaadkooda laga soo kaca xilligaasna gacmaha kor loo qaada weeyaan xadiidkun boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbaranii yacquub bn ibrahim adawraqi waa iqa qaala xadaثana moxamed bn bashaar bundaar weeyaan waa iqatun tabtun xaafid wاlafdu lahu lafdiga waxaa iskale moxamed bashaar qaala waxay yihahdeen labadaas raawi xadaثana waxaa noo warramay yaxya bna saciid alqaطaan qaala wuxuu yihi xadaثana cabdالxamiid ibn jacfar waa saduuqu rumiya biاlqadar warubama wahim laba cudur ayuu isla qabaa oo wahmin inuu ku dhac waa laga yaaba ismoodsiin waa sida loo batay dhanka kalena qadariyanimona waa lagu tilmaamay qaala wuxuu yihi xadaثanii moxamed ibnu camr ibnu caطاء alcaamiri wa iqaة wawahima man qaala ina alqaطaan takalama fiih dadba waxay yihahdeen yaxya bn saciid alqaطaan ayaa wax ka sheegay oo xagga cadaaladiisa amaba iqanimadiisa wax ka sheegay dadka ayaga waxaa weeyaan wahmi iyo ismoodsiin baa ku dhacay ma aha waa ninka asaga waa saduuq weeyaan ninka asaga waa iqa dhacfon iqa weeyaan can abi xumayd asaacidi abi xumayd laba magacba waa lagu sheegay kan koobaad almundir waxaa weye almundir ibnu sacad ibnmundir weeyaan magaca kalena waxaa weeyaan cabdiraxmaan ibn sacad ibnmundir labadaa magacba waa lagu sheega weyaan radia allahu tacala an arda saxaabiga jahiilka ahi qala wuxuu yihi samictuhu waxaan ka maqlay caaa aya maxamed ibn camr ibn caaa aya wuxuu leeyahay abi xumayd saacidi waxaan ka maqlay yuxadiu isagoo warramay qaala wuxuu yidhi abi xumayd saacidi kaana الnabiyu nabigan wuxuu sal ll slm idaa qaama goorta uu ka istaagay min asajidatayn laba sujuudood kabara allah kor ayuu dhihi jiray warafaca yadayhi labadiis gacmoodna kor buu qaadi jiray xataa yuxaadiya ilaa xataa yuxaadiya ilaa uu kaga beego bihimaa iyaga labada gacmood ee calacalood mankibayhi labadiis garbood kamaa sanaca siduu sameeyey xiina اftataxa الصalaaة xilliga salaaddii allah akbar uu lahaa uu furfuranayey habkii uu gacmaha kor u qaaday ayuu nabigeenna isagoo kor u qaaday arkay uu leeyahay radia allahu taala arda nabigeenna xilliga uu ka soo kaca labada ragca waa sidaas baabu rafci اlyadayni labada gacmood kor in loo qaadayu baabkan u baab yahay lilqiyaami istaagitaan loo istaago ila rakcatayni labada rakca alukhrayayni ee damba xadwa lmankibayn labada muxuu ahaa garbood in lala simo waa un nafsa shay axaadiistu axaadiidka uu keeni doonana waa macaanidii un laakiin cibaaraadka baabu rafci اlyadayni fi اlqiyaami fi اrakcatayn ilى اrakcatayn اlukhrayeyn in gacmaha kor loo qaado inay sunno tahayna wuu sheegi sidoo kale tandambana wuxuu sheegayaa meeshii la gaarsiinayay ayuu sheegayaa oo sidii muxuu ahaa xirashadii salaadda habka ay ahayd meesha la gaarsiin jir in la gaarsiina ayuu caddayn rabaa marka abwaabtan uu soo celelina imaamka wuxuu rabaa in axkaamta uu ku dul joojiye mid walba xukunkii uu gooni ku dul joojiye saas ayuu la dalaya weeyaan xadiid kun boqol iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaئي calيh raxmat lla akhbarana moxamed ibn cabd اlaclى aلصancani wa hiqa qaala xadaثana muctamir ibnu sulaymaan wa hiqa qaala samictu waxaan ka maqlay cubaydullah cubaydالlah wahuwa ibnu samictu cubayd اllah qaala wuxuu yihi samictu cubayd اllah wahuwa ibnu cumar weeyaan cubaydullahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibn khaaab radia اllahu taala arda iqatu habt an hab maxamed shab zuhri wuxuu ka wariyey waa iqatun habtun xuja waa imaamkii can saalim ibni cabdillahi bn cumar waa iqatun faqiih an ibni cumar cabdillahi bn cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhuma can inabi nabigan wuxuu ka uri sala allahu calayhi waaali wasalam yacni xadiidka ibnu shahaab marka laga saaro inta kale cubaydillaah ibnu cumar iyo saalim iyo ibnu cumar intaba waxaa waa hal faamil weeyaan waxaa dhexdooda soo galay maxamed bin shahab zuhri ayaa dhexdooda soo galay maxamed bin shahab zuhri can saalim can ibni cumar can inabi nabigan wuxuu ka uri sal slam annahu nabigeena kaan wuxuu nabigeena calayhi salatu slam yarfacu mid kor u qaada yadayhi labiis gacmood idaa dakhala fi salaa xilliga salaadda uu gala kor buu qaadi jiray allah akbartaas waidaa araada goortuu doona an yarkac inuu rukuucana kor buu qaadi jiray waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiis ka soo qaaday min rukuucii rukuucdana kor buu qaadi jiray waidaa qaama min arakcatayni labada rakc markuu ka soo istaagana yarfacu yadayhi labadiis gacnood ayuu muxuu kor u qaadi jiray kadalika sidaas oo kale xadwa almankibayni labada garbood ayuuna ku beegi jira nabigeena sala allahu calayh wali waslem horaan u sheegnayo dhagaha iyo garbaha labadaba waa isla gaarayaan gacmaha marka dhib ma lahan ama way ku dhowaanayaan dhagaha garbahana waxa way gaarayaan weeyaan ama way ku beegan yihiin baabu rafci اlyadayni labada gacmood kor loo qaadayu baabkan u baab yahay iyo waxamdilaahi alla weyne in lagu mahadiyo iyo wahanaa'i calayhi alla in la ammaano fi salaati salaada yacni haddii xaalada qaar ay kula soo gudboonaadaan in gacmaha inaad kor u qaadda ood alla ku mahadi subxaana wa tacaala xaaladaha qaar ay dhici karto ay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiyay meeshuu kala soo bixi doona bal fiiriya imaamka caleyh raxmatullah istinbaadkiisa cajiib weeyaan xadiidkun boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasaaئي caleyh raxmat lla akhbarana moxamed ibn cabdillahi ibnu baziicin wa hiqa qaala xadaثana cabdilclaa ibnu cabdilclى sami albصri alqurashi wa hiqa qaala xadaثana cabdullah maxaa idiin qoran cabdullaahi mise cubaydullaahi cabdullaahida waa khalad waa khaطأ weeyaan cubaydullah waa cubaydullahi ibnu cumarki hadda aan soo marnay ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu khaaab weeyaan waa iqada habtiga ahaa ninkaa weyaan marka cabdulahid waxaad ku badashaan cubaydullah can abi xaazim abu xaazim waa salma ibnu dinaar iqaة caabid can sahl ibni sacdin asaacidi radia allahu tacala anhu arda qal wuxu hi sahl inطalaqa rasuul rasulka ala sl slm ayaa tagay yuslixu isagoo heshiisiini bayna bani camr bn cawf bani camr bni cawf aw bini cawf bani camr bni cawf waxaa weeyaan nimanka la yidhahda reer asaarid ee ahaayeen weliba reer khasraj ayay ahaayeen ansaar laba qabiil ay u kala baxdaa waa qaws iyo khasraj khasraj ayaa aad u badnaa awskana dad kooban bay ahaayeen maca daalika iyagoo awska saa u yar ayay boqol iyo labaatan sana waxaa dagaalamayey ree aws iyo ree khasraj cid cid ka adkaatayna <laughs> lama arkin marka yari iyo badni qadiyadda ma ahane qadiyad waxaa weeye waa bir labanimada iyo khatarnimada lidalika ilaahay subxaana watacaala boqol iyo labaatankaa inay dagaalamaan oo raggoodii madaxda ahaa oo diinta diidi lahaa iyo sanaadiidoodii halka ay ku wada dhammaadaan iyaga laftoodana tababar dagaal ay helaan oo inaba caadi ahayn tamhiidaadkii ilaahay wa watacaala ugu gogol xaaray diintan islaamka inay caasimad u noqoto magaaladoodii hadda ummaddan soomaaliyeed soddon sano soo ma <laughs> marka waxaan u malaynaa inay gundhigii saldhigu noqon doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala diintan cizigeeda iyo sharafteeda iyo korkaceeda biinlah caza wajal lianna geeriyoo dhan nooc kastoy tahay way soo arkeen dhib nooc kastuu sooy way soo arkeen maca daalik way soo taagan yihiinoo weli ummadihi la tartamayaan oo meelaha qaar xataa ay kaga horayaan marka waxaan rajaynaa insha allahu tabaaraka wa waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacala inuu masaa'ibtaas ku dhacday uu raximkeeda ka soo saaro muxuu ah minax iyo wanaagyo badan iyo waxyaaba ummadaha kale aynan helin inay iyaga ilaahay uu siiyaan rajaynaa biidn illahi tabaraka wa marka ninkaas la yidhaahdo marka nimanka la yidhaha bani camr bn cawf waxay degnaayeen quba waa nimanka nabigeena soo dhawey sal اla alay slm afar iyo toban maalmoodna uu la joogay masjid quba ragga degnaan waa waxaa ku dhegan oo masjid اljumca oo taqriiban dhowr boqoloo mitir u jira dhanka masjid nabowi saa horey u sheegi jirnay bani salim bin cawf oo ayaga laakiin magacunbay wadaagaane reer waay ahayeen reer aws ayay ahayeen oo nabigeena calayhi sala slam markuu afar iy toban maalmood la joogay kadibna uu soo baxay oo ayagana ay martiqaadeen maalin jumcay ahayd awala jumcatin fi lislaamna meeshooda lagu ogey raximahum allah raxmatan waasica waradiyahum waradiya canhum marka bani camr bin cawf baa marka dhexdoodii waxbaa marka carab iyo ilkaba isqoomaan soomali lama dhihi jirin marka faxadarat isalaatu salaaddii ayaa marka la gaaray fa jaءa almuadinu muadinka ayaa yimid ilaa abi bakr buu yimid muadinka horey riwaayaad kale ayaa caddeeyo waa ninkee waa bilaal ibn rabax radi allahu ta arda faamara wuxuu faray an yajmaca annaas dadka inuu kulmiyo wayaumahum uu imaam u noqdo fajaءa rasul lahi amin sal slm fakharaqa sufuuf salaaddii ayaa la galay markii la adimay la aqimay kadib abubakar ayaa hormaray kadib nabigeenna ayaa gadaal ka yimid fakharaqa sufuuf wuxuu soo dhex jeexay nabigeenna calayh sala slam حتى xataa qaama ilaa في الصف istaago fi safi اlmuqadami الناس hore wa safaxa biabi bakrin wa safaxa الnaasu dadkiina waxay ku sacabtumeen biabi bakrin abu bakr ayay ku sacabtumeen oo muxuu ahaa inay baraarujiyaan ilan ma hadli karaan waquumuu lilaahi qaanitiin baa la yidhi maadaama waquumuu lilahi qaanitiin la yidhi oo hadal loo diiday waa in gacmaha isku garaaceen marka o liyudinuuhu inay ogeysiiyaan birasuuli rasulka al imaadkiisa inay ogeysiiyaan wa kaana abu bakrin wuxuu ahaa radia allahu taala arda laa yaltafitu fi الsalaa salaadda intuu ku dhex jiro dhan ma milacsan jirin ma eegi jirin dhan falamaa goortii akaruu ay badiyeen calima wuxuu ogaaday annahu qad naabahum inuu soo haleelay shayun shay fii salaatihim salaadooda yacnii inuu shay soo dirsay ayuu ogaaday habka ay u qaylinayaan oo gacmaha u garacayaan iyo muxuu ah si ay uga sii darayaan faltafata markaasuu milacsaday faidaa huwa birasuul rasulka alwaaba iyadoo uu la taagan yahay faawmaa ilayhi uu ishaar rasul rasulka uu ishaaray ay kamaa anta sida aad tahay ahaw saasuu nabigan u ishaaray tusaale ahaan inay saataa laga yaaba hab kalena waa dhici karta oo isla yaqaanin laakiin kolley annaga marka qof meel inuu joogo aan rabno maxaa la dhahaa haaliban meeshaada saasun bay u badantah ma si kale u taqaanaan ya ah. sii wadna dee sii socona waa dhici kartaa tan waa suuragal ayadna axsanta hawsha aad ku jirta hore u soco axsanta nabigu u ishaaray marka halkaada muxuu ku sugnaa ayuu u ishaaray nabigeena kamaa anta farafaca abu bakrin abu bakr wuxuu kor u qaaday yadayhi labadiis gacmood macalushahidka waa xaggee salaada ku jira farafaca yadayhi labadiis gacmood ayuu kor u qaaday faxamid allah alla weyne ayuu ku mahadiy alxamdu lilah wa anaa calayh allana wuu ammaanay oo aad buu ilaahay subxana wa tacala u weynay una ammaanay liqowli rasuuli lah rasuulka alle qowlku ku yidhi darteed oo waxaa weeyaan halkaada joog yani booska la gaarsiiye in la yidhahdo nebi maxamed calayhi sala slam imaam u noqo oo halkaas booskaad la gaarsiiye ayuu ilaahay ugu mahadnoqoy kuna ammaanay rabbiga subxaana wa tacala uma kadibna rajaca wuu soo noqday alqahqara gadaal buu usoo noqday wataqadama rasuula nabiga lagu hormaray fasalla wuu tukaday nabigana sal slm saxabadin wuu dujiyey falamaa goortiis insarafa nabiga uu salaaddii ka soo baxay qaala li abubakr wuxuu ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday id awma'tu xilli aan kuu ishaaray ilayka adiga an tusalii inaad tukatid maxaa kuu diiday tusallii inaad dujiso dadka maxaa kuu diiday qaala abubakr wuxuu yih rdi allahu ta arda maa kaana ma ahanin yenbaqii mid u habboon libni abi quxaafa ina abi quxaafa an yauma inuu imaam u noqdo rasuula اllaahi sala اllahu calayhi waslm rasuulka alle ina abi quxaafa aabihiis ula jeedaa inuu nebi maxamed hor istaago sal slm imaam u noqdo uma haboona ayuu yidhi radia allahu ta arda waa naftiisa ayuu meel dhigayaa ficlan nebi maxamed ala sl slam inuu qofkale imaam u noqdo maba ahaba ila ambiyada ilahay ba dhamaamood imaam uda noqdayba uma kadibna qaala linaas dadku wuxuu ku yidhi nabigana sal slm maa baalukum maxaa idinku dhacay safaxtum ay safaqtum aad sacabtumteen maxaad gacmaha iskugu garaacdeen inama atasfiixu sacbatunka linisaai dumarka ayaa iskala haddii salaadda iyago ku jir dhib uu soo gaaro amaba ay wax dareemaan ama imaamka uu salaadda khaldo ama howlo kale ay timaado tambiiha waxay isku tambiihinayaan inay gacmaha isku garaacaan kow uma kadibna qaal wuxuu yidhi daanaabakum shayun shay hadduu idin haleelo fii salaatikum salaadiina fasabbixuu subxaana allahi dhaha weeyaan saas ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu asalaami biاlaydi fi اsalaa baabu salaami salaamta in looga jawaabay bilaydi gacmaha looga jawaabay fi salaati salaad ayuu baabkan u baab yahay qof baa adoo salaad ku jira ku salaamay kadibna jawaabta maxay noqonaysaa wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu <laughs> maya baabkaas ma jira maxaad samaynaysaa marka gacantaad u taagaysaa saasuu nabigan ayaa sameeyey sala allahu alay waslem masaladan oo masale marka khilaafi oo dhirar badan oo aad iyo ay culimmada uga hadlaan waxaa laisku hayaa horta qof salaad ku jira ma la salaami karaa mise lama salaami karo ma banaanta qof salaad ku jiro oo mxuu aha ilahay hortaagan inaad tira asalaamu calaykum waraxmat ullah jamhuurulculamaa waxay qabaan in la salaami karo qodoba qodobkaas qodobka labaadna qofka waxaa weeyaan salaada ku jira haddii la salaama inuu jawaaba mxuu aha ma bannaan tahay oo wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh jamhuurulculamaa waxay qabaan inay bannaaneen hadduu jawaabana salaadiis halkaa ay ku burtay qodobka labaadna taa weeyaan qodobka saddexaad qofka la salaamay marka maxaa laga rabaa qofka la salaamay waxaa u bannaan marka siduu nabiga nabi sal sl slm inuu muxuu ahaa jawaabta gacanta uu ku salaamo ood gacanta ku bixiyo isagoo salaad ku jira way bannaan tahay weeyaan culimmada qaar waxay leeyihin maye eh, uu iska sugi markuu salaadda kab ka baxa kadib ayuu waxaa weeyaan wacalaykum asalam waraxmat wabarakaatu dhihi hadduu raba <laughs> eh, tan midaan assalaamu calaykum taan uu salaadda kaga baxa hadduu raba u niyooda laakiin asal ahaan ama jamhuur ulculamaa waxay qabaan in qofka uu gacantaad u ishaara siduu nabigeena sameeyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu salaami salaam lisku salaamo bilaydi fi salaat salaada gacanta in lisugu ishaaro ayuu baabkan u baabay xadid kun boqol iyo afar iyo sideetan sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla akhbarana qtayb bn saciid ibn jamiil min طariif albaqlani wahiqaة habtun qaala xadaثana cabhar cabhar nin la yidhaahdo oo asxaab alkutub sita ku jira ma jiro ilaa cabhar ibnu qaasim cabhar ibnu qaasim aلzubaydi zabidina waa la yidhahdaa الزubaydi waa iqaة habt waa reer kuufa cabhar kale ha raadinina cabhar kale ayaan laga raadinin waa cabhar ibn اqaasim الزubaydi an acmash acmashna waa lamid isna asxaab اkutub sita nin acmash la yihahdo oonan ahayn sulaymaan ibn mihraan alkahili imaamkaas qof aan ahaynna kuma jira isna labadaa isdaba taalla marka haddii aad cabhar aragtaan ibn qaasim weeyaan azubaydi acmashna horaan usoo marnay wax badan buuna soo maraya waa ninka a taqaanin isna acmash kala raadinina saas weeyaan laakiin mararka qaar can sulaymaan ayaad arkaysaa oo acmash loola jeedo aad arkaysaan marka saa ula socda can musayib can acmash sulaymaan ibn imran alkaahili alkufi waa iqatun habtun laakinahu yudalis can musayab ibnu raafic alasadi waa iqa can tamiim ibnu طarafata almusliyu waa iqa weeyaan can jaabir ibni samura الصحaabiي بن الصحaabiي radي الlahu taعalى canهuma qala wuxuu yidhi ja بن smrة kharaجa calayna rasu rasulka sl slm ayaa soo baxay nagu soo baxay bud nagu soo yidhi wanaxnu annagana raaficu aydi aydiyana ama aydiina gacmahanaga aan kor u qaadnay fi salaati salaada yacni salaaddii markaan salaamo noqsanaynay ayaan waxaa weeyaan aan kor u qaadnay raaficuu aydiina fi الsalaa faqaala wuxuu yidhi maa baalukum maxaa idin daaray say wax idinka yihiin raaficiina aad kor ugu qaadaysaan u qaadaysaan aydiyahum maa baaluhum ya cafwan maa baaluhum maxaa ku dhacay oo maxaa daaray raaficiina ay kor ugu qaadayaan aydiyahum gacmahooda fi salaati salaada kaannahaa waaba iyadoo adnaabu اlkhayli fardaha sayntooda oo kale ah ashumusi ee waxaa weya fudfudud ama layliga ah layliga ah oo taqriiban fardaha bini aadamka siduu u kala fudud yahay ayay xayawaankan u kala fudud yihiin ilmaha waad aragteen qaar baa muxuu ahaa hayin iska ah oon dhaqaaqayn meeshii la dhiga iska iska yeeli ama dhaqaaqoodan samayn qaarna waxaa weeyaan adduunka dhan way kala rogayaan waad aragteen ilmaha soomaaliyeed asal waxaa u ah degenaan mis fudayd axsanta maa allah waa meel fiican baad la aadday <laughs> waa firfircooni ficlan saas weeyaan ha saas weeyaan ilmaha soomaaliyeed waxaa asal u ah firfircooni iyo actifnimo inaba caadi maaha laakiin annaga waxaan ku dilnaa oy ku baaba'ayaan firfircoonidaas ayada ah ayaa marka fariisa socod badana kan kale weeyaan wahaakada yani suufi bas waxaa weeyaan qudradii iyo maqdiradii ku jiri lahayd iyo ibdaacii ay samayn lahaayeen iyo curintii kulli waa baaba'ayaan macallinkii dugsigii macallinkii iskuulkii hooyadii aabbihii ilmahaas firfircoon intooda badan waxaa ku jirta daaqa iyo awood aan inaba caadi ahayn marka fardahaas waxaa weeyaan nabigeen wuxu le alay sl slam marka Eh, yani gacmihiina maxay sida fardihii sayntooda oo kale ay u dhaqdhaqaaqayaan weliba fardaha firfircoon waadhahaynaa waay fudud kadibna nabigaan amar ayuu bixi alah sl slam wuxuu yidhi uskunu fi salaa waa salaada ku xasilo oo ku dega ayuu nabig yidhi sal slam marka marka salaadda laga baxa ay saa dhihi jireen asalaamu calaykum raxmat ullah hadda weli way socotaa mogta kun iyo afar boqoloo sano ka hore ayuu nabigeena diiday sal slam ilaa yowmina raahina dad baa markay salaam noqsanayaan saas saas dhahayaan soo maad arag masjidkeena laga raadiyey in lagu arkaa laga yaaba ataa iska dhaaf meel kale ya ya sheekh weli way socotaa de hada masaaib de ha midi kale waa runtii غayr الmaqdubi عalayhim wala الضaliin waad aragtaan ayadna subxaan الlah adduunka caadaadka caadaadka waad la yaabay meel ay ku taallana baabkaas oy ka raacayaanna meel un diidaysa ma oyana ma arkaysa waayo xadiidkun boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadيث صaحيixa qaala الإimaamu النasائي عalيه رaحmat lla aخbarna أحmed بن سulaymaan أبوالحسن الرhاawي wa ثiqة hy qال xadثna يحيى بن آdم wa ثiqة xاaفظ فاضل عن مسcر بن كudاm wa ثiqة tbt فاضل عن عubayd اللaه بن الqبطية عubayd اللaه بن الqبطية الكوفي wa ثiqة عن jابر بن سمرة رaضي الله taعaلى عنه أرضاه qال wuxuu yihi kunaa waxaan ahnay nuصلي kuwa tukada khalfa النبي nabig gadaashi sal اه sلم fanuslimu waxaan ku salaam noqson jiray biaydiina gacmahanagan ku salaam noqson jirin yani gacmaha dhaqdhaqaajin jirnay faqala wuxuu yidhi maa baalu haaulaa kuwan maxaa ku dhacay yusallimuuna biaydiihim gacmahooda ay ku salaam noqsanayaan hay assalaamu biاlaydi fi الsalaa markaan baabka soo marayni ma saasaan ku fasirna in lagu salaam noqsado maku sheegna salaanta cadigeedaan ka dhignay marka waa salaam nqsi baabu salaami salaam nqsi lagu salaam nqsado bilaydi gacmaha fi salaati salaada weeyaan waaya maa baalu haaulaai kuwan maxaa daaray yusalimuuna ay ku salaam noqsanayaan biaydiihim gacmahooda kaannahaa waaba iyado adnaabu khaylin farda sayntood ama sayn farda shumsin oo weliba dhaqdhaqaaq badan amaa yakfii axaduhum midkood miyuusan ku finlayn an yadac inuu saaro yadahu gacantiisa calىa fakidihi bowdadiisa uma kadibna yaquulu uu yidhaahda aلsalaamu عalaykum aلsalaamu عalaykum intaasoo kuma filna farahan marka la taagtaaga waxba macno ma laha ayuu nabiga cadayna salى اllah alay slm baabu raddi الsalaam baabu raddi الsalaam salaamta in laga jawaabo biاlishaarati ishaaritaan lagu jawaabo fi salaa salaada ayuu baabkan u baabi weyaan meeshii hore oon baabka hore aan salaamta la aaday tan usoo rara marka macluumaadkii xagga aan aadinay qaybtaa dambe usoo rara weeyaan waaya xadiidkan boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي amat akhbarna qutayb bn saciid ibn jamil bn طariif albaqlani qala xadaثna leyt bn sacd imaam ahli misra can bukayr ibn cabdillahi alashaj weeyaan nazilu misra waa iqa kadibna maxaa idin qoran can bukayr naabil naabilin saaxib اcaba mujada can naabil axsanta can geliya annaga nusqadeena canaa ka wada maqan dhammaan meesha ayada can naabil geliya waayahay can naabil naabil ninka la yidhaahdo waa saaxibi alcabaa walaksiya yacni cabaayadda iyo dharka iyo ayaa loo tiiriyaa ninka isagaa alxijaazi waa saduuq can naabil saaxib alcabaa walaksiya alxijaazi waa saduuq can ibni cumar cabdullahi bn cumar radia allahu tacala canhuma can suhayba suhayba waa saxaabi riwaayat saxaabiyin can saxaabi weliba saxaabi caalim ah cabdillahi bin cumar ah ee wuxuu ka warinaa saxaabi kale oo b suhayb ibnu sinaan arruumi abu yaxya suhayb ibnu sinaan arruumi abu yaxya weyn wuxuu geeriyooday sideed iyo soddonka nab hijrada nabigeena sal slam waa raggii saxaabada nabigeenna islaamitaanka nabiga rumaynta ay rumeeyaan ugu horreeyey tol badan aan ku lahayn magaalada maka dhibaatada loo geysan jiray uu ka mid ahaa radi الlah ta arda can shaybi saaxibi rasuuli lah sal slm qala wuxu uhi shayb marartu waxaan soo maray calaa rasuuli an so mary sl slm wa huwa rasulka yusalli uu tukanay fasallamtu calayhi waan salaamay faradda calaya biاlishaara ishaaro ayuu igu jawaabay marka saasuu igu jawaabay walaa aclamu ma ogi ilaa anahu ilaa anahu isaga qaala inuu yidhi biasbacihi inuu fartiisa igu jawaabay yani gacantii iswada qabta ama farta yani inay saas ahayd mon si kale ma ogi ayuu leeyahay xadiid kun boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala اimaamu النasaaي alيه ramat lla abarna mxamed بn mansur الmaki الجواز واثقة قال xdثna سفyان بن عyeyنة عن زaيد بن أسلم الcdوي واثقة cاalم qال xadثna ama qال wuxuu yihi qال بن cمر cبد لله بن cمر wuxuu yihi radي الlahu taعala anهuma dakla النبiyu nabigan ayaa soo galay salى الlahu عalيه وaلي وsلم masjid quba ayuu soo galay liyuصلii fi inuu ku tukado masjid quba inuu ku tukado ayuu soo galay fadakla calيh rijaalu rag ayaa ma u soo galeen yusalimuuna caleyh iyagoo salaamaya nabiga marka salaaduba galay quba marku wuxuu galay hadaf maxay ahayd inuu ku tukada salaadiina horuu ka galay kadibna dad baa usoo galay oo nabiga ayagoo salaamayan alayhi الsلaة sلام fasaltu suhayban suhayb ayaan weydiiyey arumi radia allahu ta arda wa kaana macahu nabiga ayuu la jiri sal slm kayfa kaana الnabiyu sal ll slm nabiga suu aha yasnacu mid samay idaa sullima calayhi haddii la salaam isagoo salaad ku jiro muxuu samayn jiray anaa weydiiyey ayuu yidhi waaya qaal wuxuu yidhi kaana yushiiru biyadi gacantiisuu ku ishaari jiray habka ay ahaataba see salaam see loogu jawaabay gacanta see la dhihi axsanta saas oo kale naam iyo sidii dee muxuu ahaa qolo walba ay isu salaamto markay gacanta taagayso meeshaan waxaa imaanaysa xadiidkii diidaayey in suulka iyo laisku salaamo iyo gacanta iyo laisku salaamo oo carabka in laiska salaam aba masaafaxa lala imaado waad garanaysaan sooma iyo kansee lagu jamcini <laughs> marka salaadda lagu jiro waa daruurada war kale ma haddii dawaaqdo salaadaadi waa burburtay adigoo atexyaad ku jira u dambeeyey haddii asalaamu calaykum salaam aad tidhaahdo salaadaadi burti min jadiid soo bilaabaysaa mid kale ku imaadi adigoo bartama marina waa ka jawaabi xaraj ayaa la geli lahaa marka salaamtana in qofka aad ku bilowdo waa sunno in aad ka ja muxuu ahaa in aad ku bilowdo oo qofka socda uu assalaamu calaykum waraxmat ullahi ama assalaamu calaykum yihahdo waa sunno laakiin in laga jawaabo waa waajib qofkii marka waxaa waajib ku ah inuu ka jawaabo haddii uu muxuu ahaa jawaabana salaadihiisi xaggey martay waa burtay marka waxaa laba dhibaataa imaaday marka waajibna wuu saaran yahay waajibka hadduu gutana waxaa ka imaana in salaaddii waajibkeed ay ka burta ood ku jiray amaba faradkeed ay ka burta marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenay faraj ah in la ishaaro oo nahyigii in gacmaha isku salaama ahaydna allaahuma muxuu ahaa gacmihii in isku salaama ahaydna meesha laga bixiyo culimada marka nahyiga laftarkiisa waxay ku xambaarayaan in qofka intuusan juuq dhihin uu saa iska yihahdo ama saa yihah khaasatan taas waa tan la diidaa laakiin haddii gacanta qofkii waa kaa tag asalaamu calaykum aad lisraaciyo culimada intooda badan waxay leeyihin dhibaata ma lahan wayan wallahu aclam waayahay xadiidka kun boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixulisnaadi ah qaala akhbarna maxamed bn bashaar bundar wa iqatu xaafid qaala xadaثana wahaybe ibnu jariir asdi wa iqa qaala xadaثana abi abihiis waa jariir ibnu xaazim ibnu zayd weeyaan jariir ibnu xaazim ibnu zayd wa iqaة ila fi xadiiثi qataada markuu qataada ibnu dacamata saduusi اbصri wax ka warina iqa ma ah weeyaan oo muxuu ah xadiidkiisa waxbaa ku jira markii uu xifdigiisa ka wariyana fiihi shay can qays ibn sacd almaki wa iqa can aطa ibn abi rabax wa iqaة habtun faqiihun xuja can muxamed ibn cali ibn abi aalibin moxamed ibn cali bin abi aalib ibn xanafiy ayaa loo yaqaanaa ibn xanafiy ayuu caam ku yahay iqaة caalim weeyaan can camaar bni yaasir radia allahu taa abu yaqdaan annahu camaar bni yaasir slm wuxuu salaamay ah calaa rasuul ayuu salam sal slm wa huwa nabigan yusallii uu tukani faradda calayhi wuu jawaabay muxuu uga jawabay marka ishaarada ayuu ku jawaabay ishaaradii ku jawaabay marka imaamka inuu halkan hoos keeno axaadiistaas kale ayuu marka xadiidkan ku xirayaa soo ma jeedaan israacinaya waay xadiidka kun boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي amat abarna qtay bn saciid qaala xadaثna leyt ibn sacd can abi zubayr maxamed bn muslim ibn tadrus wa xaw saduuq yudalis can jaabir bn cabd اlahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu jaabir bacanii rasul rasuulka ayaa diray sal slm lixaajatin dan uu lahaa ayuu idiray inaan usoo gudo uma kadib adaragtuhu nabiga ayaan soo halilay wa huwa isagan yusalli u tukani fasallamtu calayh waan salaamay faashaara ilaya wuu i ishaaray falamaa goortii faraqa uu ka baxay salaaddii dacani wuu i yeehay faqala wuxuu yidhi inaka ad isallamta calaya anifan goor dhaw ayaad isalaamtay wa ana usalli anna waan tukanaayey wa in kalemaana huwa isaga muwajahun waaa muwajahun waxaa loo jihay ama u jeedaa yowmadi maalinta ayada ilى اlmashriqi dhanka qoraa ka soo bax ishkaal baa meeshaan imaaday muxuu yahay nabigeena salى اllahu alay waslm markii madiine uu imaaday xilli wuxuu dukanay koonfur xilli cafwan xilli wuxuu doqonaya waqooyi u dukanay oo baytulmaqdis magaalada madiina anka waqooyiga ka xigta ama dukad meesha hadda anuga u naqano xilliga dambe oo qad nara taqalabu wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxaytumaa kuntum fawallu wujuuhakum la soo dejina intuu aaday koonfur ayuu aaday oo maka ayuu aaday qadiyaddan marka maxay tahay markaad nabiga salaama aanasna intuu ujeedaa muxuu ahaa nabigana alay sl slam mashriq qorax ka soo bax ama bari ujeedaa say wa yihiin marka say wa yihiin akhyaaray bal meel wax ku sheega ya sheekh salaada ku jiri a laakin wuxuu le mashriq bari ayuu ujeeda leeyahay marka meeshu marka id ujeeda nabiga markuu salaama oo salaada ku jiray dhanka bariga ujeedaa ya sunno inay taa laga yaabaa oo sunnada muxuu ahay ma ma waxaa weeyaan eh, mashriq maqrib a la iskaga jeesan karaa haddii aad gaadiid saaranta allah yaftax calayk nacam saas waa nabigeena sala allahu alay slam bani mustariq nimanka la dhihi ayuu ku socday duulaankooda mar gaadiid ayuu saarnaa gaadiidkaas marka uu saarnaa salaad sunno ayuu ku jiray marka ishkaal ma lahan halkaas marka lala aada baasha jaزak الlah khayr ayub waayahay marka wainama in kale maana huwa nabigeena calayhi salaa slam muwajahun yowma idin maalinta waxaa loo jehay ama u jeeday markuu salaada ku jiray ilى اlmashriqi mashriq nimanka reer bn mustaliq ayuu nabigeena ku socday sala allahu alay waslam gaadiidna wuu saarnaa salaad sunna ah oo weliba naafila muطlaq ahna nabigeena tukanaya sala allahu alay waslam xadid kun boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixun bima qablahu xadiidka ka horreeyey ayuu saxiix ku noqonaya xadiidka ka horeeyey ayuu saxiix ku noqonayaa weeyaan waayahay xadiid kun boqol iyo sagaashanaad qaala imam nas alay mat abarana moxamed ibnu hashim albaclabaki waa saduuq qaala xaddatana moxamed ibnu shucayb ibnu shaabuur moxamed ibnu shucayb ibnu shaabuur waa saduuqun saxiixu lkitaab hadduu kitaabkiisa ama muxuu aha buugga u wata wax ka akhriyo warkiisa waa sax weeyaan can camr ibn xaariث almisri waa iqaة habt qaala xadaana akhbaranii abu zubayr abu zubayr wa moxamed ibn muslim ibn tadrus can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma qal wuxu yhi bacatani nebiyu nabigeena ayaa bixi sal slm idiray faataytuhu waan imaaday wahuwa nabigeena yasiiru uu socda mjeedaan mushariqan dhanka bari ama qorax ka soo bax aw muqariban ama qorax udhac xaggeed laakiin sidaan soo marnay mushariq weeyaan shakigaas marka waxaan ugu baxnay xadiidka hore fasalamtu calayhi waan salaamay faashaara biyadii gacantiis u ishaaray uma salamtu calayhi waan salaamay faashaara biyadii ayuu ugu ishaaray faاnsaraftu kadibna waan iska noqday fanaadaani wuu dhawaaqay yaa jaabir jaabirow fanaadaani الnaas dadka ay dhawaaqeen waan maqli waay طabcan markay dadku dhawaaqayaan wuu maqli waay yaa jaabir fanaadaani الnaas dadkii ay dhawaaqeen yaa jaabir jaabir oo yihahdeen faataytu nabig nbi sal slm faqultu waxaan idhi ya rasul rasuulka allow inii anii sallamtu calayk waan ku salaamay falam tarudda calaya imaadan jawaabin qala wuxu ini ani kuntu waxaan usalima tukado saasuu nabig salى اllahu عalayhi waalihi wasalam baabu nahyi reebadiis kale ayuu baabkan u baabay can masxi اxasa quruurax in la tataabto oo la masax ama la simo fi salaati adoo salaada ku jira in lasu diid ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadيث ضaciifa qaala الimaam النasائي رحمة ل أخbarna qtayb بن سacيid ibn jamيل بن طريف البqlاني والxuseين ibn xurayث almarwزي waa ثiqة والlafظu lahu alxuseyn ibn xurayث ayaa iska lafdigan noo imaan doono can sufyaan ibnu سacيid الqaطاn can الزهري maxamed shaab zuhri can abilaxwas abilaxwas kale waa marka oo saddexaad abilaxwas kale weyaan mawla bani leyth aw khifaar leyth waxaa weeyaan reer leyth ilmo leyth amaba reer khafaar ayaa xureeyeen imaamu masjid bani leyth bani leyth masjidkooda imaamka ahaa waa maqbuul maqbuulna muxuu ahaa akhyaaray maqbuul muxuu ahaa ya maqbuul muxuu ahaa meeshaa lagama dhal iyadoon maqbuul la sheegin a may waxaan sheegaya fardigaas ninkaas ninkaas la yidhaahdo muxuu abulaxwas ayaa maqbuula ah, laftirkiisa xadiidka nacam waa maqbuul adduunya sax weeyaan waa muxuu ahaa xadiid un ansaxay laakiin waxaan rabaa ya sheekh mana axaadiis badna wax lagu muxuu ahaa sheego taqriiban kaaga waa kusii yara socon karnaa inkastoo muxuu aha u yara baahanya xoojin laakiin intaas casharka hore waa ku socon karnaa waayahay jaزaka الlah khayra abilaxwas waa maqbuul can abi dar alkifaari jundub ibnu junaada radia الlahu taala arda qala wuxuu yihi jund abi dar qaala rasu rasulka wuxu yhi sal slm ida qaama axadukum midkiin hadduu u istaago fi salaad salaada falaa yamsax ilxasa qururax yuusan taabanin fa ina araxmata raxmada ayaa tuwaajihu soo qaabilaysa saas buu soo hoobani xadiidka ama baabu ruqsa fiihi mara baabu ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baabaya fiihi in la masaxa la dhaqaajiyo maratan hal jeer xadiidka daciifa ahaado laakiin axaadiid kale oo waxaa weeyaan saxiixa ayaa ku soo aroortay diidme laisu diiday hal mar waaba noo imaan doona insha allah tabarak wa kan ayaa ka mid a ah noo imaan doona iyo axaadiid kale oo badan ayaa caddaynaysa in dhulka in la simo aan la ogolayn marka salaada lagu jiro oo wejiga meesha dhiga lahayd inaad la xarbiso inaan la ogolayn axaadiid kale ayaa imaan doonta marka macno ahaan xadiidku waa saxiix lakin sanad ahaan unbuu daciif u yahay baabu ruqsa fiihi in qururaxa la simo ogolaasho laisu ogolaaday yuu baabkan u baab yahay maratan hal jeer hal jeer haddii aad saa tidhaahdo inay dhib lahayn oodna u baahato ayuu baabkan u baabya xadid kun boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla abarna swayd ibn nasr almarwasi waa iqa qaala anba'ana cabdullahi bn mubaarak waxaa weeyaan waa imaamkii can awsaaci awsaaci waa ninkee cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci waa imaam ahli shaam can yaxya ibn abi kaiir aلطa'i wa iqaة tabtun yudlis qala xadaثanii abu slmة bn cabdالرaحman wa iqaة tabtun faqih qala xadaثanii muayqiib muayqiibun mucayqiibun mucayqiib ibnu abi faatima weeyaan mucayqiib ibnu abi faatima addawsi wuxuu ninkaas soo islaamay xilli hore ayuu maka ku soo islaamay labada hijro oo waxaa weeyaan xabasho iyo madiine labadaba waa u haajiray bederna wuu xaadiray abubakar iyo cumar radia allahu ta radia allahu tacala canhuma labadoodana xilligii khilaafada ay hayeen muslimiinta waxay ka dhigeen amiinu beyti maal muslimiin muslimiinta eh, bengigooda ayuu gacanta ku ahaan jiray radia allahu ta arda marka nin labadaas ay iskugu tageen ma sahlana ogaada nin sahlan ma ahayn saxaabiga jaliilka ah ana rasul rasulka sal slm qala wuxu rasuulkeenna in kunta haddii aad tahay laabudda midaan laga maarmaynin faacilan mid sameeyo in kunta haddii aad tahay laabudda faacilan mid inaad sameeyo aan ka maarmaynin haddii aad tahay he famaratan fasawi facmal maratan hal jeer un sin ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waay marka haddii aad ka maarmi weydi marka halkaa mar laakiin dhowr jeer maya xadiidka ama baabka baabu nahyi reebadiiska reeb ayuu baabkan u baab yahay can rafci basri arag kor in loo qaado ila samaai samada fi salaati adoo salaad ku jira in laisu diiday weliba khatar lagu geli karo ayuu baabkan u baab yahay xadidkun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad inaad qofka curyaan noqdaa laga yaabaa indhool inuu noqdo marka laiska ilaaliyo haddii aad muxuu ahaa adoo salaad ku jira cirka asaa u eegto in indhihiiba laga qaataa laga yaaba marka isilaaliya aan isilaalin xadid kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramatulla akhbaranaa cubaydullah ibnu saciid miyaa idiin qor mise cabdullahi ibnu saciid cabdullahi soo idinma qorna qaarkiin cabdullaahi cubaydullahi ayaa saxa cabdullaahida meesha waa laga tiraya mukabarka nusakh badan buu ku yeelaa mukabarkaas isagoo mukabara ah. laakiin sida saad waa isagoo musaqara taskhiir cabdullah marka la yidhahdo waa mukabar waa caadi abmagaciyo eh, weyn oo caadi weeyaan cubaydullah marka la yidhahdana waa isagoo cabdiyarowa cubaydullah addoon yarihii allah oo kale waa cabdullahina waa addoonka alle marka taskhiir iyo takbiir saasay kale yihiin waxyaab alla yaab kale taskhiirka ayaa xuruuftii ay badanta cubayd ya dheeriyaa ku jir soo ma jeedaan maca daalika isaga haddana waxaa leeyahay waa mustaqar waa la sarafay lacagta marka la sarafsoosima yarata marka waxaad ka dhigaysaan marka bedelka cabdullaahi cubaydullah hay cubaydullahi weyaan qaala wuxuu yidhi imaamka eh, raximah اllahu tacaala raxmatan eh, waasica hay akhbarna ubaydla cubaydullah eh, ibn hay ibnu saciid abu qudaama الsarksi wa abu qudaama الsarksi wa شhucayb ibnu yuusuf الnasaئي wa iqa can yaxya ibni saciid wa huwa ibnu saciid الqaطaan aad buu u cadeeyey can ibni abi caruuba waa saciid ibn abi caruba iqaة xaafiظu kahiiru tadriisi waاkhtalطa fii akhirihi can qataada waa imaamkii mudliska ahaa iqaة habtun imaam lakin yudlis can anas bn maliki radi allahu taala arda ana rasu s sm qala rasuulkan wuxuu yidhi imaamtaas dabcan waa shuhrada un uleeyahay laakiin iqatun habtun weya ninkala qataada ana rasu rasu sl sm rasuulkan wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkood muxuu yahay yarfacuuna kor u qaadaan absaarahum araggooda ila asamaa'i samada fii salaatihim ayagoo salaadooda ku jira fashtadda waxaa aad u darnaaday qowluhu qowlkiisa hadalkiisa ayaa fii daalika fashtadda wuu darnaaday qowluhu qowlkiisa fii daalika arrinkaas aad buu nabigu adkeeyey xataa qaala ilaaba uu ka yidhaha nabigeenna sal slam layantahunna haka reebtoomeena can daalika arrinkaa haka reebtoomeena aw amaba latukhطafanna waa la dafi oo la dafi oo la dafi absaaruhum araggooda ayaaba la dafi araglaan baa ku dhici ayuu nabig yidhi sal l slm marka halis weeyaan qofkii isku dayana in haddii ay ku dhacdo ilaa qiyaami saaca waayo waxba yuusan ku eedin qalbiga xataa waxba yay ku gelin qalbiga haddii ay ku gasho halis weeyaan culimada qisasta ay soo arooriyaan qofka sunnada nabigeena sal ا slm amaba si carab u diido iyadoo cad ahayba ninkii nabigeena calayh slat slam isagoo bidaxda ku cuna uu ku yidhi war bidaxda ku cun midid ku cun markaasuu yidhi laa astaiic ma awoodo nabigeena wuxuu yidhi lastaacta ma awoodid oo alla kuma karsiiyo famaa rafacaha ilaa fiihi waa tii nabigu yidhi waa tii muxuu saxabada ay yihahdeen gacantiisa afka kor uguma qaadeen gacanta dhanba khalaas hawlgab ay noqotay sooma ninkii awey muxuu ahaa sheekh annaga sheekhiisu noogu sheekayn jiray tajriid asariix siddeetan iyo toddobadii in ay hedan filaya ayuu noo akhrin jir culimada mashaaikhdeenna ka mid a ah, magaalada madeera kadibna markuu soo maray kisauniyo marka iyada muxuu ah intuu soo dhameeyey iyo aad u xamaasaysnaayo annagana waxaas xaalad waxaa lagu jiro ilahay u nogsanya subxaana wa tacaala marka kadibna markaas waxaa weeyaan wuxuu yidhi xadiidkaanu soo maray xadiidka wuxuu soo maray amaa yaksha aladi yarfacu ra'sahu qabla اlimaam an yuxawila allaahu ra'sahu ra'sa ximaar xadiidka markuu mara ayaa waaa wuxuu yidhi sheekhanaga sheekhiis wuxuu ahaa sheekh maxamed alawal oo gaariso joogi jiray magaalada gaarisa madrasa najaax waa nin wadaadkii oroma inuu ayaan filayaa wuxuu ku geeriyooday mar maka almukarama caleyh raxmat ullah raggan culimadan hadda sheekh cali guur daraad geeriyoona iyo raggaas o dhan sheekhooda weeyaan aleyh ramat ullah shee maxamed alawal shee maxamed awal marka wuxuu nooga sheekeyo yidhi in sheekhiisi markuu bukhaariga akhrina ilan tajriidku waa mukhtasar bukhaari moogta markuu akhrina intaas noo akhrina madaxiisuu dadnaan jiray laa yarfac maraa ku dadan isagoo daboolan buu imaanayaa marka intaas yaroo kitaabku ku fiirina bas indhaha unbaa inta kale waa gam qabwa markuu xadiidkaad soo mara ayuu madaxiis kor u qaadi jiray madax barad ka qaadi jiray markaasaa kaana ra rasahu ras ximaar waa madax dameeraad toosa ah. waa mada xajmigii waa madax bini aadan laakiin suuradiia waxay noqotay suurata ximaar markaasuu ka sheekayn jire o dhihi jir u yidhi xadiidkan markaan marayn oo sheekh annaga noo marina ayaan isdhahu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala sidee aad waxaa weeyaan qof madaxiis madax dameer ugu dhigi qalbigaygan baa taa ku soo dhacday dhag isla daqiiqadda madaxiisaasa laga dhig yidhi idan sheekii noo warramay wuu nool yahay wuu joogaa madheerow ku nool yahay waa nin la yaqaano sheekha sheekh uu ka warramayna waa sheekh maxamed alawal caleyh raxmat sheekh maxamed awal wuxuu ka warramay can sheekhihi marka sanadka halkaas mooyaane qabsada marka shee maxamed alawalna waa sheekha kalena waa marka sheekhu ka soo warina kole shee maxamed alawal waxaa waye laa yarwi can ducafaa halkaas markaa loo doono marka qalbigaaga ka ilaali qalbigaaga ka ilaali in sunnada nabigeena sala allahu alay w wuxuu nabi maxamed sheegay in yar wamaa kaana limuminin walaa muminaةi ida qada اllah warasuulu amra an yakuna lahu man khiyaraة min amrihim khiyaradaas marka ama noqoto carab ama qalbi ha noqoto ama ficil ha noqoto sidaa weyaan atasliim waa inaad loo hogaansamo lisdhiibo weyaan xadiid kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي abarana suwayd ibn nasr almarwazi qaala xadaثna cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can yunis ibn yaziid اlayli yunis ibn yaziid اlayli wahiqaة tabt can shaab الzuhri waa imaamkii can cubaydillaah ibni cabdillaah ibn cutbata ibn mascuud waa hiqaة tabt faqih ana rajula ninba ninba oo min asxaabi الnabiy nabiga saxaabadiisa sal ll slm xadada wuxuu u sheegay anahu isaga samic inu kama rasul rasulka sal sl qol isagoo le idaa kaana hadduu aad axadukum midkiin fi salaa salaaduu ku jira falaa yarfac yuusan kor u qaadin basaraw araggiisa ila samaai samada hay wuxuu ahay idaa kaana hadduu aad axadukum midkiin fi salaati salaada falaa yarfac yuusan kor u qaadin basar wargiisa ila samaai samada an yultamaca basaruhu an yultamaca in waxaa weeyaan la dafo si deg dega weliba basaruhu araggiisa baqiid laga baqa weyaan maxaa idiin qorna ninka wax dheeri ma idiin raacsan an yultamaca ay anlaa yultamaca inaan la dafin basaruhu araggiisa darteed waxaa weeyaan yuusan kor u qaadin aragiisa weeyaan aw khashyata an yultamaca basaruhu baabu tashdiidi adkayn la adkeeyo baabkaan u baab fi liltifaati in la milicmilecsada fi salaad salaad gudaheeda qofku meelahaas yaro milicmilecsada ama meelahaas ka firfiiriyo eh, adkayn la adkeeyo baabkaan u baab yahay oo la diido xadiid kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid daciifa qaala imaam nisacdi abarna soyd ibn lakiin macnaha eh, iltifaatka in la diiday axaadiid kale oo saxiixa kusoo aroortay waana noo imaan doontaa insha allah tabarak wa taala ka mid a ah. qala imam nasa alah mat abarna suwayd ibn nasr almarwazi qaala anba'ana cabdullahi mubaarak can yunis ibn yaziid ilayli can zuhri qaala samictu abalaxwas abalaxwas waxaa weye mawla bani leyth aw khifaar waa maqbuul qaala xadaa yidhi qaala samictu abalaxwas yuxadiثuna isagoo nooga warramay fii majlisin fii majlisi saciid ibn musayib saciid ibn musayib majliskiisii ninka faqiiha ahaa oo iqada ahaa oo habtiga ahaa waxaa weeyaan majliskiisa wabnmusayib ibnmusayibna jaalisun u fadhiyo uu fadhiya isagoo ka sheekayna sheekayna ayaan maqlay annahu isaga samicu inuu ka maqlay abadar alkhifaari radia allahu taala anhu yaquul isagoo leh qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa yazaalu allahu alla weyne kama caza wajalla muqbilan inuu ku beegan yahay uu eegi alcabdi addoonka uu qaabilsan yahay fii salaati salaadiisa maa lam yaltafit intuusan dhinac jalicin amaba milacsanin ama eegin faidaa sarafa wajhu wejigiisa markuu eh, ka leeiyo qiblada uu ka leexiyo salaadii uu mxuu ahaa u dukanayay insarafa canhu allana subxana watacala wuu ka leexdaa wuu ka jeestaa saas ayuu xadiidka lafdiga kusoo wariyey macna ahaan waxaa weeyaan eh, xadiidka eh, sanad ahaan waa daciif weyaan xadid kun boqol laakiin in laysu diida in dhinac la milacsado axaadiis badan ayaa kuso aroortay xadid kun boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaي alيh ramat ll abarna cmr cali alfallaas wa iqatu xaafid qaala xadaثana cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii qaala xadaثana zaa'ida ibnu qudaama alkuufi wa iqatu habtun suni can ashcaث ibn abi shachaa almuxaaribi alkuufi wa iqa can abihi abihiis waa sulaym ibn aswad almuxaaribi wa iqa can masruuq ibn ajdac wa iqatu mukhadramun faqiih can caiشhaةa um muminiin radia اlahu ta arda qal waxat caaisha sa'altu waxaan weydiiyey rasulah ayaan weydiy sal slm can aliltifaati milicsiga fi salaati salaada oo meel la fiiriyo ayaan weydiiyey faqala wuxuu yidhi nabigeena salى اllahu عalayh wali waslm ikhtilaasun waa dafid yakhtalisu u dafo ashayطaanu shayطaanka min asalaati salaada qofka qeyb badan ood muxuu aha daf kala dhaha weeyaan marka adiga ad saad leedahayba salaadaadiio shaydaan la sii carara ayaad fiirinaysaa saas oo kale yani sidaasoo kale weyaan waa khatar xadiidkan boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad dad waxaan arki jiray salaad haddii ay ku jiraan qof kastoo masjidka soo galaba way ka warhayaaba hadduu khaasatan meelaha dambe ku tukani qof kasta oo salaad soo gala caadi saasuu iskaga fiirinayo caadi haba yaraatee ma ahan inaad indhaha kuxada ma aha indha kuxaditaanka waa baab kale moogta laakiin toos salaad saas caadi waaba imaam mararka qaar markuu imaamka yahay meel ma milacsanay lakin marka kale sunnada u gala ya waa cajaa'ib ay ahayd allah naxariisto waayahay yahay xadiid kun boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix mawquufa qaala imam nas akhbarana camr bn cali fallaas qala xadaثna cbdiraحman mahdi qala xadaثna abulaxwas can ashcaث can abihi can masruuq can caiشhata can nebi sal slm bimilihi waan soo marnay intaba waa sidii oo kale weyaan laakiin kan waa mawquuf ayuu saxiix ku yahay xadiid kun boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna cmr bn cali fallaas qala xadaثna cabdiraحman qala xadaثna israa'iil israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq الsabiici waa waa iqa laakiin dad baa wax ka sheegeenoo bilaa xuja wax habayraatay daliil ay u haystaan lama arko waa iqa ninkaa weeyaan can ashcad ibn abi shacsaan haddaan soo marnay can abi caiya abi caiya alwaadici alhamdani ismuhu malik ibnu caamir abi caiyahaas magaciisa waxa la yihahda malik ibnu caamir eh, kunyadiisana waa abi caiya eh, nisbadiisana waa alwaadici alhamdani waa iqa can masruuq ibn ajdac waa iqatun eh, mukhadramun faqiih can caaishata wuxuu ka wariyey um اlmuminiin radia allahu ta ardaha an nabi nabigna waxay ka wary sl sl bimilihi xadiidka hore on soo marna oo kale ikhtilaaskii yakhtalisu shayطan min الصalaa xadiid kun boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis xadiidkaas muxuu muusan sheegin darajadiisa laakiin taqriiban xadiidkaas hore iyo isaga aad uma kala duuna qaala imam ali ramat lla abarana hilaal hy ibn اcalaa ibn hilaal albahili waa iqa qaala xadaثna almucaafa ibn sulayman aljazri waa saduuq qaala xadaثna alqasim wahuwa ibnu macan almascuudi alkufi waa iqa can acmash sulayman ibn mihran alkahili waa imaamkii mudliska ahaa ama iqaة habt mudlis can cumaara ibn cumayr التyمي الكوفي wa ثiqة tbt can أbي caطية أbي caطية alwaadici alhamdani wa ثiqة qaala wuxuu yidhi qaalat caaisha xadiidka marka sanadkiisa meel far laga saara miya idinkaga muuqdo ee cancanadaas ninka la yidhaahdo alacmash markii laga tago hay qaalat waxay tiri caaisha radia allahu ta ardaha ina aliltifaata milicsiga fi salaadi la milicsado oo meel la fiiriyo ikhtilaasan waa dafid oo yakhtalisu shayطaanu shayطaanka u dafa min asalaad salaada u dafa weeyaan marka in meel la milicsada ayada lama ogola weeyaan waa la diiday baabu ruksa ruksa laisu rusqeeya ogolaasho laisu ogolaaday fi salaad salaada fi iltifaati milicsiga fi salaad salaad yamiinan midig iyo wa imaamka marka waxaad ujeeddaan sidii manhajkiisa ahayd hadduu xadiid keeno xadiidkaasna xadiidka kale uu ka daba mid kale uu ka daba keeno oo ruqsa uu yidhaahdo in madhabkiisa ama manha muxuu ahaa ariiqiisa uu yahay xadiidka dambe sidaa weeyaan laakiin milicsigaas nabigan uu milicsaday oo soo deliishan doona sala allahu calayh waali wasalam xaaje ayaa keentay dan ayaa keentay marka jamhuur ulcamaa waxay qabaan in iltifaadka aan la ogolayn oo axaadiistaas shaydaanka inuu dafa ah ayay ku tagan weyaan lakiin imaamka madhabkiisu aad ujeedaan qaybtaas kale ayuu rajaxaya wallahu aclam xadiid kun boqol iyo amaba kun iyo laba boqolaad maa sha allah kun iyo laba boqol oo xadiid ayaan cawa gaarnay ilaaha ku maasan lahu alxamdu walahu اshukru walahu hanaa اlxasan wa xadiid صaxiixa qaala imam ns alي mt abarana qutayb bn saciid qala xadaثna leyt bn sacd can abi zubayr maxamed ibn muslim bn tadrus can jaabir bn cabdillahi radi allahu ta anhuma anahu jaabir bn cabdillaahi qala wuxu yhi jaabir ishtakaa rasuula nabiga ayaa xanuunsaday sala اllahu alay slam fasallaynaa wara'ahu gadaashii aan ku tukanay wa huwa nabigan qaacidun uu fadhiyo waaya abu bakr abu bakrna yukabiru alla akbar uu leeyahay yusmicu الnaas dadka iyuu maqashiina takbiirahu nabiga alla akbartiisa ilan qof xanuunsan oo weliba sakaraat اlmowt ku jira wey nabigana sal slm codkiisa marka aad buu u hooseeyey abu bakr ayaa kor u qaaday dadka maqashiini faاltafata ilayna markaasuu na soo milacsaday fara'ana wuuna arkay qiyaaman anagoo taagtaagan ayuuna arkay saxaabadii saas milicsigaas abcan qoorta ma ahana waa ishi ishi ayuu ku xaday fara'ana wuxuun arkay qiyaaman anagoo taagtaagan fa ashaara ilayna wuu noo ishaaray faqacadnaa waan fariisannay fasallaynaa waan tukanay bisalaati salaadiis qucuudan anagoo fafadhino falamaa goortii sallama uu salaam noqsaday qaala wuxuu yidhi in kuntum waxaad ahaateen aanifan goordhow tafcaluuna kuwa sameeyo ficla faris niminka fursiga ahaa reer waana qolyahan iraanta ayaa hadda taqriiban magacooda sito iwa ruum iyo nimanka rumaanka ah oo reer yurub yaquumu waxay ficilkoodii oo kale inaad samaysaan ayaad muxuu ahaa aad samayseen in kuntum waxaad ahaateen aanifan goordhow tafcaluuna kuwa sameeyo ficla faris faris ficilkooda iwa ruum ficilkooda kuwa sameeyaad ahaateen weeyaan yaquumuuna way istaagayaan kuwa iyaga oo reer faris reer ruum calaa muluukin boqoradooda wa hum boqorradana qucuudan ay fafadhiyaan falaa tafcaluu ha yeelina itamuu ku dayda biaimatikum imaamyaalkiina in salla hadduu tukada imaamka qaa'iman isagoo taagan fasalluu qiyaaman adinkana taagni ku tukada wain salla hadduu tukada qaacidan mid fadhiyana fasalluu ku tukada qucuudan adinkoo fadhiya saasuu nabigeen yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam masaladan marka masale shaa'ika oo khilaaf badan oo culimmada iyo madaahibta ay aad ugu kala tagsan yihiin weyaan nacam nacam in kuntum oo marka dee adig madhabka waxaad qaadanaysaa qolyahan muxuu ahaa saabiqan waxaad u aadaysaa in waxaa weeyaan eh, aada noo sugta in eh, taagni lagu tukada oo madhabkaas aad aadi rabta umayna ha saabiqanna waa loo isticmaalaa anifanna gor dhowna waa loo isticmaala labada labada waa loo isticmaala ha nacam goordhow ha axsanta isma diidaayaan waa taqriiban asley baaraka allahu fiik marka waxaa weeyaan madaahibta marka waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid marka qayb ka mid waxay qabaan in imaamka haddii marba uu fadhi ku tukada meel kaloo lamadaa ma arko fadhiha lagu tukada xadiidkaana daliil u ah waxaa kaloo deliishanayaan axaadiista kale oo ahayd waxaa weeyaan inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa kabara fakabiruu marka qolena may waay leeyihin saas ma aha waxay deliishanayaan ficilka nabigeena sala allahu alayh wasalam aakhir salaa uu imaam noqda nabigeena sal l slm intay ahayd wuu fadhiyey abubakar iyo saxaabadana way taagnaayeen marka annaga marka middaas dambe oo in imaamka hadduu fadhi ku tukada annaga aan taagnaano ayaa waxa weeyaan baabkaas ayaan marnay annaga oo eegayno amaba aan ku dhaqanna abcan ayagooda la eega oo la fiirina asal ahaan salaadda maxay ta salaadda ma loo istaagi faradka ah mise waa la fadhini in la istaaga salaadda int muxuu ahaa qofka qaadirka inuu u istaago maxay ka mid tahay shuruud may ka mid tahay ma waajibaadkay ka mid tahay ma arkaantay ka mid tahay ya culama allah arkaan الصalaaة wa alqiyaam maca اlqudra alqiyaamu maca اlqudra rukni min arkaan الsalaaة wa waay iqtidaha in imaamka lagu daydana maxay tahay ma rukniba ma shariba ma waajiba culama inama jucila imam liyutama bihi ma waajiba mise waa shari okay ihtimaamkaas marka meesha hore hadduu rukni yimaado sharina uu yimaado ama rukni u yimaada waajibna u yimaado yaa la hormarin ya culamaal ruknigaa la hormarin waajib iyo rukni haddii ay isqabtaan shardiga xagga naga dhig hadda wujuub waajib iyo shari eh, waajib iyo rukni haddii ay yimaadaan waxaa weeyaan rukniga ayaa la hormarin qodob waa qodobkaas qodobka labaad asal ahaan asal ahaan qofka waxaa lagu kalifay wuxuu awoodo ninkan imaamku ku tukaday meesha isagoo fadhiyo waa macduur waa cudurdaar ayuu haystaa wuxuu samayn kar unbuu sameyey fattaqu اllah ma اstaطactum wama jacala alaykum fi diin min xaraj yacni asalkii wuxuu ku taagan yahay ilahay uu banayy subxana wa tacaala adi laakiin xaggeed u fadhiisani inta u socotaa ila awooddii waad haysaa inteed u socotaa marka wax cudurdaarad haysta lama arko cala cumuum fattaqu llah ma اstaطactum nin walba siduu marka u tukan kara inuu tukado oo qofkii taagni ku tukan kara taagni waa laga rabaa qofkii fadhi fadhi qofki jiif wahaa kada marka alcumuum masalada masalo dheer oo waxaa weeyaan runti shaa'ik ah oo khilaafkeedan hadda in aad aan ugu sii mashquulnaba aan ahayn annaga saan u tukan waaba taqaanaan inta badan aimadeena ilahay fadligiis subxana wa tacaala fadhi maba ku tukadaanba hadduu xanuunsadana iska joogo kuwo kale ayaa maxaa tuuran oo salaad islaan ka bixini muslimiinta ka bixini waaya xadiidka kun laba boqol iyo koobaad waa xadiid صaxiixa qaala اimam nas aleyh raxmat اllah akhbarna amaar abu camaar alxusayn ibn xurayf almarwsi waa iqa qaala xadaana fadl ibnu muusa asinaani waa iqatan habtun rubama aqrab inuu qaraa'ib la imaadaya suuragal mararka qaar can cabdilaahi ibnu saciida cabdullahi ibnu saciid ibnu abi hind meeshaan waxaa ku jira ishkaal kale waxaa meeshaan qoran nusakta qaar waxaa noo qoran tayda ay ka mid tahay can cabdilaahi ibni saciid can abi hind canta horta meeshaa laga bixiyo meesha maba ku jirto ibn abi hind allah yaftah calayk meesha canta ku qoran ibn ayaa la gelinaya saas weeyaan can cabdillaahi eh, ibnu saciid ibn abi hind sidaa weeyaan ninka isaga ah waxaa weeyaan alfizaari waa saduuqu rubama wahim can thawr ibnu zayd addiili bikasri اdaal addiili almadani waa iqa can cikrima mowla cabdillaahi بن cabaas radي الlaه taعalى n cabaas وan abيه وraxima crima waa iqaة habt caalim qal u abd لh cabaas n cabas u ka wari qal u abd لh cabaas kaana rasul rasulka w sl sm yltafitu mid milicsada fii salaati salaadiisa yemiinan midig iyo shimaalan bidax walaa yalwi ma laabi jirin cunuqahu qoortiisa khalfa dahrihi dhabarkiisu ma laabi jirin saas ma dhihi jirin yani meeshaan eh, imaamka meeshuu soo deliishaday markuu ruksada meeshuu ka fiiriyey waa halkan weyaan halkan ayuu ruqso ka raadiyey laakiin asal ahaan waa tii muuqatay nabigeena sal slm waxaa laga yaabaa qof dhawaaqay ama qof salaada qaloociyey iyo wax lamid a ah inay maslaxa mucayana meesha ku jirto waa suuragal walcilmu cind allah ama nabigeenna isaga gooni aan gooni ahaan ay u ahayd baabu qatli xayati abeesada in la dilo iyo walcaqrab iyo dabaqalooca ama xaraanka waxaad tidhahdaba fi salaad salaada in lagu dila ayuu baabkan u baab yahay inay bannaan tahay oo dhib lahayn weliba lays amray ayuu baabkan adoo salaad ku jira intaad garruunkaada la boodda ayaad abeysada kow ka siini ood muxuu ahan garley kow ka siini maca daalika salaadaadina waa ku jiraysaa ajirna waad heli weliba waa nicmo weyn xadii kun kun laba boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala imam na akhbarana qutayb bn saciid can sufyaan ibnu cuyeyna waa yaziid wa ibnu zurayc waa iqat habt can macmar ibn rashid ثiqaة habt faadل an yaحyى بn abi kaثيir ثiqaة yursil ويudlis can dmdm ibnu jawsin dmdm ibnu jawsin alyamaami ree yamaamowa yamaamowa taqaana waa dhanka riyaad xaggiisa iqa weeyaan can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia الlahu taala q abu hurayra amara wuxuu faray rasul rasulka sal sl biqatli alaswadayni labada madow in la dilo labada madoobaa fi الsalaaةi salaad lagu dilo waa alxayaة اcaqrab xadiid kun laba boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alay akhbarana moxamed ibn raafic النaysaburi ثiqaة caabid qaala xadaثna sulayman ibn dawuud aلطayaalisi abu dawud طayaalisi weeyaan waxaa weeyaan ثiqaة caabid halطa fi axaadiiث dhowr xadiid ayuu ku khaldamay qaala wuxuu yidhi xadaثna hishaam wa huwa ibnu abi cabdilaahi adustawaa'i waa ثiqaة habt can macmar ibn rashid alasdi waxaa waa iqa can yaxya yaxyagan waa ke yaxya bn abi kaiir wa can damdam aan soo marnay can abi hurayrata radi lla an arda ana rasul rasulk sl sl amar wuxuu faray biqatli alaswadayn labada madow in la dilo fi salaati salaada lagu dilo waa waxaa weeyaan hangarlaha iyo iyo dabaqalooca dabaqalooca iyo iyo waxaa weya abeesada laakiin xayaadka guryo joogta ah cawaamir albuyuut halis waa haliska ilaaliyo kuwa guryaha joogo nin saxaabada ka mid a u dhintay ma garateen aswaة اkhandq markii lagu jiray nabigeena sal اla slm saxaabadiisa wiil ka mid ah oo saxaabi ahaa oona mujaahid ahaa ayaa aroosuu ahaa markii kastoo la joogaba dee wuxuu fasaxu qaadan jirayoo nabiga oo fasaxi jiray carabtana aaday u hayro badan yihin xagga masayrka aad bay ugu badan yihin gabadhii oo dhar fiican wadanin oon isku aadanayn oo albaab albaabka taagan ayuu muxuu ahaa indhaha saaray markaasuu warankiisii la soo booday inuu iyada ku dhuftay siduu u xanaaqay iyo siduu u qiirooday maxaarimtiisii markaasay tiri walowkaadi waxaad yeeli wax iga dambeeya ba iga soo bixi guriga arag guriga u dabamaray abeese ayaa marka sidaas meesha ugu wareegsan maba sugini muxuu aha markaas warankii ka taagay abeesadii idarabat saasay isu baraanbartay fii saxiix muslim saasay isu baraanbartay kadibna lama garanin ma abaasadii hor nafta ay ka baxday mise isagii cidda dhimatay lama yaqaan horay yani yay nafta horay ayay muxuu ahaa man maata awalan yaa hor dhintay ma abeesada yaa hor dhimatay mise ninka saxaabigaha nabigeena arrinka ayaa loo sheegay sala allahu alayh waali wasalam markaasaa wuxuu diiday nahaa can qatli dawaati اlbuyuut aw alcawaamir abeesooyinka guryaha jooga gurya joogta ah inaan hore laga dilin dabcan waa la dilaya haddii dadkeena waa taqaanaano ayeeyaalka iyo hooyooyinka waxay samayn jireen waa taqaanaa allah u naxariiste wixii dhintay intana alla xifdiyo way ehbin jireen haddii aad alla taqaano haddii aad rasuul taqaano haddii aad muslim tahay guriga iga baxi dhaf ehebay la istaagi jireen markaasaa weliba waxaa laga yaabaa inay shuuluq tiraho ay toosu baxdo soo ma garan marka axaadiistaas marka noocaasu aad ay u badan yihiin iyo qisasta noocaasa laakiin asal ahaan midda caadiga ah nabigeenna did afyatayn labada dhibcood midda halkaa kula oo muxuu ahaa islaamaha uur kalana urkay ka soo ridaa xaamilada ah indhahana way ridaa tan ayada inaan la suginoo markiiba laga gaasiyo nabiga amar ku bixi sala allahu alayhi wasalam haddii haddii haddii la dil rabaa lagu shahidi meesha ayadaa waayo xamlu sabaaya ama xamlu sabaaya fi salaati wadcuhuna fi salaa xamlu sabaaya riwaay muxuu ahaa nasakh qaar waxaa ku taala xamlu sibyaan ayaa ku taala caruurta in la xambaaro fi salaat salaada iyo wadcuhuna fi salaat salaada iyadoo muxuu aan la ugu jira in dhulka la dhiga ayuu baabkan u baab yahay in ay bannaan tahay xadiid kun laba boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qala imam ن abarna qtay بn سacيid qala xadaثna malik بn anas imam da hijra can caamir ibn cabdillahi bn zubayr wa iqaة caabid can camr ibn sulaym اansari wa iqaة zuraqi can abi qataadata aلصaxaabiga aljaliil weeyaan alxaariث ibnu ribciy ana rasu rasulka sl slm kan rasulkan waa yusali ma tukada wahuwa xaamila umaama gabadha umaama la yihah isagoo xambaarsan ayuu nabigan tukanaya sala allahu alيh waslem faidaa sajada hadduu sujuuda wadacaha wuu dhigi jiray waidaa qaama hadduu isagan rafaca wuu qaadan jiray salaad buu ku jiraa markii sujuuda markuu sujuudan agtiisu dhiganaya marka la waa qaadanaya waayo xadiidka ahy kun iyo laba boqol iyo شhanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي abarana qtay bn saciid qala xadaثna sufyaan can cuثmaan ibn abi sulaymaan ibn jubayr ibn mucim wa iqa can caamir ibn cabdilaahi ibn zubayr wa iqatun caabid can camr ibn sulaym wa iqa can abi qataada waa saxaabiga jaliilka hadda aan soo marnay qaala wuxuu yidhi saxaabigaas ra'aytu nabiya nabigan arka sal slm yo umu nnaas isagoo dadka muslimiinta saxaabada nabigan imaamu ah wa huwa isagana xaamilun uu xambaarsan yahay umaama binti abilcaas gabadhiisaa dhashay gabadhiis ayaa dhashay abilcaasna wuu dhalay calaa caatiqihi qoortiisa ayuu nabiga ku wadi sal slm ku xambaarsanaa faidaa rakac goortu rukuucooda ahaa dhulkuu dhigi jiray waidaa faraqa hadduu rukuucda ka faaraqo waidaa faraqa hadduu ka soo faaraqo min sujuudi sujuudiisana acaadahaa halkii iyo ku soo codsan jira nabigeena sal l slm halkaasuu ku xambaarsanaa baabulmashi socda socda ayuu baabkan u baab yahay amaama alqiblati qiblada horteeda ama xaggeeda khutan yasiira tallaabooyin yar in dhanka qiblada loo yaro socdo haddii salaada aad ku jirta hawl iyo duruuf keenaysana ay jirto inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabya weyaan waxyaabaha duruufta keeni karta waxaa ka mid ah in hortaada qof mar aad booska ka xihanaysa sutra kuu taallo nin baa wuxuu rabaa inuu meeshaan jid ka dhigto inaad meeshaad kusoo yaro digdig soo tiraahdo ood marka aad iska celiso iyo wix la midka ah weyaan baabulmashi socod la socday baabkan u baabaya amaama alqiblati qiblada xaggeeda amaba horteeda khutan tallaabooyin yasiiraten ee fudud ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun laba boqol iyo lixaad waana xadiidku dambeeya cashirka insha allahu tabarak wa tacala caawa waa xadiid xasana qaala alimaamu الnasaعي raxmat lla akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahweyh weeyaan qaala xadaثana xaatim ibnu wardaan الsacdi waahiqa qaala xadaثana burd ibnu sinaan abulcalaa adimashqi waa saduuq rumiya biاlqadr can zuhri can shaab zuhri can urwa bn zubayr ahiqaة اlfaqih can caaishaةa radi allahu ta um اlmuminiin qalat waxay tir caaisha istaftaxtu istaftaxtu albaaba istaftaxtu waxaan furid dalbay albaaba albaabka in laga furo wa rasul rasulka sal slm yusalli uu tukana taطawucan salaad sunno ah albaabkay malaha ay qobqob soo siisay albaabkuna wuu xihan yahay khatarkii ayaa ku jira walbaabu baabkana cala alqiblati nabiga alay sla dhanka qiblada ayuu ka xigey famasha nabiga u socday can yamiinihi dhankiis midig ayuu u yara socday oo can yasaari an bidaxdiisa ayuu nabigu u yara tallaabo qaaday fafataxa albaab albaabka iyuu furay uma kadibna rajaca nabigu wuxuu usoo laabta sal slm ilaa musallaahu makaana dukadkiisii meeshuu ku tukanayay ayuu nabigu usoo noqday sala اllah alay slm marka xarakadaas yar oona loo baahay ay keenayso waxba dhibaato inaan lahayn ayaa laga qaadana xadiidka weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasul mustafa